wakafa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidna cilman watuqa yaa raba alcaalamiin allahuma salli wasallim wabaarik waanam calaa sayidina waxabiibina wqurati acyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan kusoo jirnay waxyaabaha ficilka mudaaric kordhiga waxyaabaha ficilka mudaaric kordhiga way farabadan yihiin waan sheegnay kuwa ficilka mudaaric si toosa u kordhigaya kuwa ficilka mudaarican qarsoon ku kordhiga soo ma kuwa anta qarsoonna ah ku kordhigana tooska u kordhigaya waa afar an lan idan kay an lan idan kay kuwa sida an qarsoon ku kordhigaana waa lixdii soo hadhay labaa loo qaybinaya kuwa antooda lasoo muujin karaya iyo kuwa antooda hee in la qariyaa ay tahay soo maah kuwa antoo lasoo muujin karaya waa hal xabo waa laamukey ama laamu tacliil tusaale waxaa ahaa liyaqfira oo kale liyaqfira waxaana allaamu laamukey yaqfira ficilun mudaaricun mansuubun bican mudmaratin jawaasan bacda laami key soomaa bacdalaami key wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih maanta waxaan qaadanaynaa aljawaabu bilfaa'i walwaaw wow iyo fa in lagu tawaabo waa intaas soomaaligeed wow iyo fa in lagu tawaabo weeyaan alfaau yusamaa faa asababiya maxaa loo yaqaanaa faa asababiya waawna yusamaa waxaa loo yaqaanaa waaw almaciya waaw almaciya labadaas macnay kala leeda miyay kaalumayaan yaah kaalumayaan labadaas macne macna aljawaabi bilfa waxaa laga wadaa yalwaaw ay ana alfaa asababiya walwaaw almaciya yaqacaani waxay istaagayaan oo noqonayaan jawaaban litalabi aw innafyi shay la iska rabo bay jawaab u noqonayaan ama shay la iska diiday ayay jawaab u noqonayaan tusaale kayfa taqacu lfaau walwaawu jawaaban sidee u dhici karaan tusaale lagu siinaya idaa qulta hadaad tidhaahdo aqbil wari soo aad soo qaabil ii kaalay soo suaal soo wax lagaama dalbin dalab baa lagu diray soomaaan maxaa lagaa dalbaday inaad inaad timaado fa haadaa amrun waa amar oo ta'murunii waxaad i amraysaa bi an aatiya ilayka inaan ku imaado soomaan markaas faaqulla waxaan ku dhahayaa maada tafcalu bii idaa aqbaltu ilayka eh, markaan ii yeertay wixii su-aal baa maxaa kaara maskaxay gu soo dhacaysa ii kaalay baa maxay igu soo dhacaysaa hadaan kuu imaado maxaad maxaad ii sameynaysaa maxaad ii qabanaysaa soo waa su meesha ku jirta su-aashaas aa isweydiinayso aa leedahay maxaa la ii samayn doonaa maxaa la ii qabanayaa jawaabta aa ku bixinaysaa maxaa raacaysa fa iyo wa tusaalaha fiiri fa fii ijaabati su'aali maxaa dhahaysaa fa uxsina ilayk eeg fa uxsin aqbil war ii kaalay waa isweydiis waxaa jira fa uxsina ilayk marka aan ixsaan kuu sameeyay fadu maxay timaada wax lagaa dalbay gadaasheeda soomaan amar lagu siiyeyoo inaad timaadid ah gadaasheeda ayay fadu timi soomaa fadaas waxay tilmaamaysaa marka ijaasada iyo jaa'isada lagu siinayo haddii aad timaado waa fahamta soomaan aqbil imow oo waay u imaanayaa maxaa dalabka la isiiyey maxaa anuu ka faa'iidayaa fa uxsina ilayka marka ixsaan baa kuu samaynaynay amase wa uxsina ilayk haakadaa taqacu alfaau walwaawu jawaaban lilalabi wanafyi tusaale guud weeye aqsaamu alabi wanafyi waxyaabaha faada yowdu raacdo waa laba mid u qaybsamaan in wax lagaa doonayo iyo in wax lagu diidayo waa intaade labadaasba bay jawaabtu waxay u noqotay bay fada yowdu jawaab u noqdaan labadaas marka waxbaa kasii farcamaya waxaanan yanqasimu talabu ilaa amaaniyata aqsaam markii waxa la yska rabo sideed siyaabood wax laysaga qaata ayaa jirta diidmaduna waa nafyu waaxid diidmaduna waa intee halsiba wax loo diidaa laakiinse markii wax lagaa dalbayo intaasoo siyaabood wax lagaga dalbaa jirta saas maa in amar lagu siiyo keen lagu yiraahdo waxbaa lagaa dalba saasoo maah in lagu booriyo waxaase ma noo samayn kartaa soo ayada lafteed wax lagaama dalbin maxaa kala duwan awoodda soo marka in wax lagaa dalbaahi way noocyo badan tahay laakiinse in wax la diiday hee waa hal nooc waxyaabaha la dalbaya marka waa fara yihiin isku dar labaduba waxaan idhi falaxaaslu fi nooceen waa intee diidmada iyo dalabka lagaa dalba isku daro intee noqonayaan sagaal ayaa noqonayaan waxaa kulminaya beydkan murwanha wadcu wasal waacrid lixadihimu tamani warju kadaaka nafyu qad kamula waa intaa mur amar bixi almru soo ma ahan wanhu waxreeb annahyu wadcu ducee adducaa'u wasal waxweydii assu'aalu wa acrid boori atacriidu lixadihim dheeftooda u boori wey tamani wax rajee atamanii warju tamani wax rajee warju wax filo kadaaka sidaasoo kale waxaa meeshii ku jira annafyu diidmadii ayaa qad ka mula dhammaystira matay murwan huwadcu wasal wa acrid lixaadihi mutamani warju kadaaka annafyu qad ka mulaa sagaalkii almru wاlnahyu wاdducaau wاlsu'aalu wاlicraad wtamani wاlrajaa intaas waxa weeye waxbaa lagaa dalbaya in amar lagu siiyo so wax lagaama dalbin in wax lagaa reebana nahyi waxaas ha samayn in lagu yidhaahdana waxaa lagaa dalbay inaadan waxba waducaa in lagu baryo ducada waxaa lagaaga yaa rabbi markaad tirado ilaaga waxaa ka dalbanaysa dalabba ala u dhiibanaysaa soo dalabkaaga maskiinba haa noqdeen insa waxbaa dalbanaysaa sax wasal inaad su-aal weydiisid qofkii wa acrid inaad qofka wax usoo bandhigto tamani inaad wax tamanudisa alla yaa waxa isiiya tidhaahdo waxbaad dalbatay soo warju inaad wax filato kheyr aad filato intaasba waa dalab baa laisku dhaha waxbaad dalbatay waxbaad doonaysaa waa fahamta soo wax diidmo inaad samayso shay inaad tiraahdo waxaasi saas ma ahan aan faahfaahino almru annahyu alsu'aalu annafyu alcardu adducaa'u altamanii altaraji yo ataxdiid amar baa lagu bilaabayaa tusaalaw aqbil ii kaalay markaan qoro ii kaalay soo dalo meesha ma imaan jawaabta waxaa lagaa dalbaday jawaabteeda fa baa lagu bixinayaa fa uxsina fa'duna ficilka gasha wuu kordhigmayaa fa uxsina ilayka see loo aqbil waa ficilu amrin mabniyun laa maxalla lahu wa faaciluhu aqbil anta soo maaha adigu ii imow anta wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu alfaau magaceed wakaa uxsina wataa meesha arabno ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuuban bacda faa asababiya waa ficil mudaaricoo kordhiganoo an qarsoon lagu kordhigay in lasoo muujiyaana waa khalado in la qaryo ayaa hee waajiba calaamada kordhigan maxaa weeye wa calaamatu nasbihi ilayka oo uxsina yaa wanaaga samaynaya fa uxsina marka anigu wanaagaan kuu sameeyo soo maahan wa faaciluhu damiirun mustatirun nujuuban taqdiiruhu ana ilaa waa xarfu jar waalkaafu damiirun muttasil mabniya cala alfatxi fii maxalih jar ama wa uxsina isku icraab weeye alwaaw waawul maciya uxsina ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuban bacda waawil wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun wakaa taqdiiruhu ana uxsina fadu hadda maxay daba dhacday fadu waxay daba dhacday baan leenahay amar lagu siiyey gadaashii bay timaada almru bay gadaashii timaada soo maahan waaya labo annahyu in wax lagaa reebo laa tacsi rabbaka rabbiga aha aasin oo haddaa caasiya maxaa dhacaya fa tadkhula annaara naartaa egeshi markaa khatar baa ku sugantaa laa waa nafyi ma nahyi waxa ee shaqadan caaqabato oo ku dhaqaaqdo ayayba hee diidaysaa laa tacsi ha caasin rabbak oo haddaa rabbi caasiya maxaa dhacaya soo jawaab ma aan fatadula naar fatadula soo ma jeedid tadula maxaa kordhigay fa sababiya an qarsoon oo ku jirta fa sababiya gadaasheeda ayaa hee see loo ciraabayaa sida taasoo kale laa waa xarfu nahyin tacsi waa ficlun mudaaricun majzuumun bilaa an jawaasinta waan gaari doonnaa soo maahan majzuumun bilaa an nahya ii sheeg laakiinse waa calaamatu jasmihi xadifu xarfil tacsi ya baa ku jirta soo maahayn yadii laga jaray waa fahamtay soo rabbaka waa mafcuul fatadkhula waxaa ka fiirsataa fa uxsina bay la mid tahay alfaau faau tadkhula ficilun mudaaricun mansuubun bican mudmaratin wujuuban bacda faa wa faaciluhu damiirun musdiru anta fatadkhula an annaara waa mafcuulun bihi waaya watadkhulana waa lamid waawalmaciyadana waa lamid adducaa inaa ilaahay barido rabbi rabbiyow miskiin baa tahay eber ah faqiir baa tahay maogta rabbi rabbiyow hee wafiqnii alkhayr khayrkay waafaji haddii khayrka la waafajiya maxaa samaynaysaa fa acmala saalixa fa acmala soo jawaab ma ahan haddaan khayrka la waafajiyo maxaa samaynahayaa fa acmala saalixa amal wanaagsan aan sameeyo marka soo jawaab ma noqon ducadii wakaa haye wafiqnii alkhayra fa acmala saalixa soomaan haye fa acmala maxaa dhahaysaa wafiqni horaas waa ficil amar wafiqnii wafiq iyo nii wafiq waa ficil mabniyu cala sukuun wanuunuunu lwiqaaya walyaa waa mafcuul bih damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fii maxali nasbi mafcuulun bihi alkhayra waa alkhayra waa mafcuul labaad faacmala wataa meesha arno faacmala iyo fa uxsina waa isku mid alfaau faau acmala ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuban bacda fa wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun waa kaa wa faaciluhuna waa ana fa acmala aan sameeyo ana anigu saalixan dadbaa su-aal weydiinaysaa man yastansirunii man qofkeebaa yastansirunii hee ii gargaar dalbaya man yansurun yaa gargaar iga raba yaa gargaar iga raba yaa iga doonaya gargaaro soo su-aal maa yaa gargaar iga raba oo haddaa heshid maxaa samee xa u qabanaysaa qofka yaa fa ansura lahu fan sura lahu fa ansura lahu aan u gargaara marka wariyaa gargaar igaga raba waa u gargaaraa so su-aal gargaar igaga raba hee waa u gargaaraa haye manyasun xagga naga dhig fa ansura icraabka ku dhufo fa ansura alfaau faao qof aamusa lama baahna ansura haye mansuuban bian mudmaratin wujuuban bacda faa wa calaamatun asbihi haye <coughs> Ah, faacilkiisu maxaa weeye fa ansura anigu ana samaan wafaaciluhu damiir markaa naxwo icraabaysid maskax ku dar ma ahan hadal keliya maskax waa ku darta maxaa faacil noqon kara waa iswadiisa fa ansura aan u gargaaro ana anigu somaan wafaaciluhu damiirun diruhu ana ka soco alcardu waa bandhig qofka amar siin maysid saama samayn karnaa wey macnuhu alaa tajtahidu miyaadan dadaalayn haddaan dadaalo maxaa samaynaya fatatacallama oo markaa aa waxbarate alaa tajtahidu fatatacallama war maa dadaashid aa waxbaratide amar miyuugu siiye boorin wxaa soo bandhigid boorin maa kuu soo bandhigayaa wax fiican buu kuu sheegaya war heedhe maadadaashda a waxbaratide waa alaad wax loo adeegsado cardiga in qof wax lagu soo bandhigo adoo amar siinayn baad jeclaysiinays alaa tajtahidu maa dadaashid muxuu kaa dalba qofkaas inaan hee inaad dadaasho soo marka haddaan dadaalo maxaa imaanaya meeshii inaan waxbarto dee fatatacallama waa jawaabtii marka fatatacallama alfaau faau tatacallama ficlun mansuubun bian wujuuban wa calaamatu nasbihi tatacalama antaa ku jirta wa faaciluhu damiirun taqdiiruhu anta baaraka allah fi ila qabo casharka haye taxdiid waa boorin xoogaa adayaa ku jira shaqadaas qabo saas samee isku dubarid nin nool noqo gabar khatara noqo wakaa tamani hallaa akramta saaxibak hallaa akramta saaxiibkaa maad karaamaysid saaxiibka araamaysi haddaad saaxiibka karaamay maxaa dhacaya jawaabtu maxay noqonaysaa faayaash isnoole faayashkuraka markaa kuu mahadceliyo maa saaxiibka karaamaysidaa kuu mahadceliye xoogaa waxaa ku jira adayg amar maaha marka amar maa amarku waxa weeye karaamee saaxiibka akrim saaxibaka wey maxaa weeye hallaa maad karaamaysid xogaa way ka yartahay tahay laakiinse amar yara waayo soomaa cardigiina way ka xoog weyntahay tahay saamaa qabanno way ka xoog weyntahay maadaas qabatid oo adag wey hallaa akramta saaxibak maxaa jawaaba siinaysa haddaan karaameeyo fa yashkurak muxuu ahaa tamani asna tamani waxaa la yidhahdaa fiiri huwa talabu shayin mustaxiil shay aan suuragalba ahayn inaad doonto ahay lixdan jira ilaahayow yaa labaatan jir iga dhiga ma noqonaysaa aa ah, mustaxiil kow amase aw casiirin talabu ama shay adag inaad doonto shay boqolkiiba labaatan in la helay suuragal tahay inaad doonto maxaa loo yaqaanaa tamani ninkan gabiye wuxuu yidhi alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa uhbirahu bima facala almashiibu alaa layta shabaaba yacuudu ym allah laytagu adeegsada waa tamani waxbuu mana helaya de alaa hooy layta shabaaba alla dhallinyaronimadu yacuudu yowman maalin ma iisoo laabata an dhallinyaraa bismilah laygu arag oo haddae soo laabato maxaa sameynaysaa fa uhbirahu horta shaqo kale ma qabteene fa uhbirhu waxaan oga dhici lahaa oga sheekeen lahaa bimaa facala almashiib cira waxay iiu gashay cira meesha i dhigtay baan oga sheekeen lahaa alaa layta shabaaba yacuudu yowman hee fa uhbirahu bimaa eeg fa uhbira fahamsantaha fa uhbirahu bimaa facala almashiibu waxay cira iigu gashay hee baan oga sheekayn lahaa marka leytasaayo ma rabno faubiruhu baa rabnaa faubiruhu alfaau faau ukhbira ficilun raga aamusanow ficilun mansuubun bian mudmaratin wujuuban bacda faa wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun hadda fur hadaasi ficil bay la socotaa waa mafcuul walhaau damiirun muttasil mamniyun cala dam fii maxali nasbi wakaa raalliska ahaada waaya alrajaa maxaa la yidhaahdaa qofku inuu wax fisho oo waxaa khayrkaa la filanayo waa dalabu amrin yumkinu wuquucu shay rajadiisu ee fiican tahay boqolkiiba sideetan tahay inaad doonto rajaa baa la yidhahdaa tusaale lacalla alxabiiba alla kii la jeclaa muuhee qaadimun muu imaado oo hadduu yimid maxaad samaynaysaa fa asuurahu hee oo markaa aan booqday alla aan booqday alla aan booqan lahaaye heeauura ficl mudaaric mansuub bianudati wujuban bacda faa calaamatu nasbihi wa kaa intaas ma fahamti wa kaa faazuuro nafyigii diidmadii tan dandalka maya ku jirtaa maya kii ka soo horjeeda weye diidmadii weeye laa yuqdaa calayhim fayamuutu laa yuqdaa calayhim ladilimayowe nimankii gaalada ahaa somaysan yidhaahd alla wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabu rabbigaa nooga xukun qaado inaan iskaba dhimanaa rabnaaye hee rabbigaan saas nooga qaad wanaadow yaa maaliku maalikow alla muxuu yii laa yuqdaa calayhim la xukumin mayo dhimashadooda oo fa yamuutu ay dhintaan ma jirto wey naarta markay naartu baabi'isaba hee kullamaa nadijat juluuduhum jirkaasaa wax laga dareemaa soma ogid kaa hadduu baaba'o dareenku waa dhammaanaya marka kaa markay baabaadaba jir cusub baa loo samaynaya dareenkaasaa laraba inay dareemaan xanuunka naarta marka laa yuqdaa calayhim waa diidmo loo xukumin mayo oo markaasna fayamuutu ay dhintaan xukun dhimashaa ah loo qori majisa u dhintaan wey weligeed way noolaanayaan macnosa u fahamtaa fa yamuutu icraabta ah iska rabaa alfaau faau yamuutu asalkeed maxaa asalkeedii yamuutu yamuutu wakaa fa yamuutu siidaa marka alfaau faau sababiya yamuutu ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin wujuuban bacda fa wa calaamatu nasbihi xadfun liannahu baaraka allahu fiiku walwaawu damiirun muttasil mabniyan cala sukuun fii maxali rafci baaraka allahu fiikum aw baanu galnay waa ayadana waa xaraf wax kordhigta waa xaraf wax kordhiga wey maxaa dhahaysaa aw laba macnay leedahay awdu bimacnaa ilaa ilaa macnaheedilaa waa idaa kaana maa bacdaha yanqadii shay-an fa shay markaa aragto laba macna midka ku fasiraysaa imaa in ay sheegayso macno ah shay ilaa macnaheedu muxuu ahaa intaha qaayo soo ma ahayn ha yacnii shay aan markiiba dhacaynso ilaa ma sheegayso kow amase ilaa macnaheed ku fasiraysaa ayadana waa goorma waa marka awda gadaasheeda waxa dhacaya hal mar ee dhacayaan aysan kala go'i karin muxuu ku yidhi idaa kaana maa bacdaha haddii shayga awda ka dambeeya uu yahay yanqadii mid dhacaya shay-an fashansi mid kala dambeeya haduu yahay ilaa baa ku fasiraysaa amaa miyaa wahiya bimacnaa ilaa idaa kaana maa bacdaha yaqacu dafcatan tusaale fiiri darnood la astashalanna sacba aw udrika almunaa famaa qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiriin laastashalanna acba aw udrika almunaa laastashalanna waan fududaysanaya fudeed baan ka soo qaadayaa asacba shay kastoo igu adag oo waddada aan marayo cilmiga aan u marayo shay kastoo igu adkaada wax fudud baan ka soo qaadaya aw udrika ilaa aan ka gaarayo ee maxaan ku micnaya hadda aw udrika ilaa aan ka gaarayo almunaa yoolkaygi yoolku qofka inuu gaaraayo mar wax hal mar miyaa ninkan yoolkiisu waxaa weeye sheikh culumaa oo bismillahi raxmaan raxiim oo fatwooda inuu noqdo beri muu gaarayaa waa wax shay ee labaatan sana kadib shan iyo toban sana kadib waa shay sanadaa badan u baahan soo shay-an fa shay-an maah saasoo kale markii awooda wax ka dambeeya ay tahay ilaabaa ku macnaynaysaa aw udrikalmuna ilaa aan ka gaaraya yoolkaygi waay famaa qaadat alaamaalu ilaa lisaabir qof sabray mooyaane qof kale yool hee ma gaarin weeye taas waa fahamta soomaahan tusaalahan aad wal fiiri la aqtulanna alkaafira ninka gaalkaa oo ila diriraya oo hubka ii soo qaadanaya waan dilayaa waan la dagaalamayaa ilaa goor aw yuslima ilaa ma dhehayste aw yuslima ama wuu islaamayaa maxay islaamnimadu miya kala horaysaa shiikhoo maanta laa ilaaha kaliya aan dhaho bidhiina ilallaahu aan ku daro saa dambana salaada aan bilaabo ma socon karta hal mar waa inaad tidhaahdaa hal mar shay islaamnimadu waa hal mar shay la gala soo maahan laa ilaaha ila allah inaad tidhaahdo saaslaakiinse ma kala reereebanaysa marba xoogaa sida yoolkii marba xoogaa ma jirtaa maya shaygaasoo kol hamarka isku xiran aduu awdi gadaasheeda ka yimaado ilaa bay la mid noqonaysaa ama bay noqonaysaa waa fahamta soo maacan hayaa noo ciraaba aw udrika aw xarfuhee nasbin udrika udrika ficilun ciraabta hore fasabiyadeesaku ciraab ficilun mudaaricun mansuubun bian mudmaratin bada aw wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi soomaan almuna waa mafcuulun bihi mansuub wacalaamatun fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihi carsheeg atacadur liannahu ismun ismun maqsuur baaraka allaahu fiik xarakada kordhiga buu qarsoon tahay soomaa su-aalaha jawaasim lficli mudaaric ficilkuna waxyaabaha kordhiga waaljawaasimu amaaniyata cashara weeyaan lam yalama alam alamaa laamu lamri waducaa laa fi nahyi waducaa in wamaa waman wamahma waidma waayi wamataa waayaana waayna waanna waxayumaa wakayfamaa wa idaa fi shicri khaas hoosaudegsharaxan sifican u faahfaahinaynahay yanqasimu jawaasimu lficli lmudaaric ilaa qismiin waxyaabaha ficilka mudaarica reeba intay u qaybsamaan laba qaybood qismun qaybi yejsimu waxay reebaysaa ficilan mudaarican waaxida hal ficil keliya reebsa bis hal ficil markay reebto shidaalka ka dhammaanaya ficil kale ma reebi karto bis wahiya sita wey qaybtaas haye waa laamu lamri wducaa laa fi nahyi wducaa lixdaas xabo meeshaad ku aragto hal ficil keliya reebayaan waa ku dhacay soomaan waaya qaybta labaad qismun qayb yajzimu reebta ficilayni mudaaricayni laba ficiloo mudaarica qayb reebta wahumaa waa labadee silsilada ha marka hore maxaan idhi ficilka mudaaraca waxyaabaha reeb waa laba qaybood qayb ficilkahal ficiloo mudaaraca reebtay bees waa intee xabo lix xabo xagaa dhigo qaybta labaadna waa qayb laba ficil reebta qaybtii labada ficil reebaysay baa laba xabo sii noqotay haye kuwo xarfun bitifaq kuwo xaraf ah iyo asmaa'un biitifaaq kuwo isma ah kuwii ficilka labada xaba reebayay baa qayb xuruufa iyo qayb asmaaga kala noqonaya kuwa xuruufta waa kuwa in iyo idmaa kuwa asmaadaana ayu iyo mata ayaana ayna ana xayma kayfma wayda iyo man iyo maa iyo mahma baarak fiik qaybta koowaad waa qaybta halka ficilhee reebta tusaaleha wuxuu in buu kusoo qaatayo in buu kugu horeysiiyey wuxuu in waa xarfu shardin xarfu shardin hee bal fiir macnaha fiirso in xarafka la yidhaahdo waa xarfu shardin waa xaraf shardiya shardi buu tilmaamaya shay buu shardinayaa jaasimin hodana wax reeba tajzimu ficlayni tajzimu maxaa haldan meehaas hmm? wax badan baa ka maqan tus bugaantus cashar buu ka booda waxa weeye allah idin barakeeya qeybta labaad kooa alqismu awaltu sheegayahay waa qismu yajsimu ficlayn mudaaracayn ismaanan soo sheegin soo laba qeyb lama qaybin qaybta koowaad buu galay marka maxaa maqan kuwii ficilka mudaaric caadiga ah halka ficil hee reebaya waxa weyn maaha lam oo kale lam tusaale maxaa noqonaya qoraxan ku buuxdaa lam yaqum zaydun oo kale insha allah kusoo daraynaa lam yaqum zayd ama lam yakul eeg yakulu sooma ahayn yakulu zaydun lam geli lam lam yakul zaydun maxaa reebay baa dhahaysaa lamtaa lam waa xarfu jasmin wa qalbin xarfu jasmin wa qalbin yakul waa ficilun mudaaricun majzuumun bilam muxuu ku reeban yahay wa calaamatu jasmihi assukuun liannahu ficlun mudaaricun saxiixun aakhir lamaa baa timi lama lambee la macno tahay waa isku mid aakhir alam alam nashrax laka sadrak soomaahyn alam maxaan dhahaysaa sida hadda xarfu jasmin nashrax ficlun mudaaricun majzuumun bi alam wa calaamu jasmihi السكون لأنه فعل مضارع صحيح وكا alam tara siida alam tara asalkeedu wuxuu ahaa tara asalkeeda sheeg jiidde taraa maxaa ugu dambeeya alif soomaan alam tara alam xarfu jasmin tara ficlun mudaaricun majzuumun bialam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfil cilla waa kee alif soomaan alamtara waa inaa maanta intaa barata haye laamul amri waa laamta amarka tusinaysa yadhabu bahe soomaan liyunfiq so kuma jirto liyunfiq ha bixiyo duu sacatin min saacatihi liyunfiq asalka wuxuu ahaa yunfiqu yunfiqu wuu bixinayaa laambaa gashay amar betnaamsa liyunfiq ha bixiyo haya allaamu laamul amri yunfiq ficilun mudaaricun majzuumun bilaamil amri wa calaamatu jasmihi assukuun maxaa ku xiga maxaa liannahu ficlu mudaaricun saxiixun aakhir nadhabu soo maahayn nadhabu waanu tegaynaa soo maahan aanu tagno dheh lida ka hormari linadhab aan cabno linashrab linakul linalbas linaqra' markaad la badan tihiin oo idinku amar siinaysaan lidaas istaysinaysaan liyaqra' caliyun cali ha akhriyo linaqra aynu ahrino linashrab aynu cabno wakaa laamtu magaceed laamul haye yaktubuuna bay ahayd haye lida akhriya dee liyak liyaktubuu ha qoraan liyaktubuu darsa darsiga ha qoraan soomaan yadkhuluuna maxaa dhahaysaa liyadkhuluu ha soo galaan wakaa haye liyaktubuu noo cilaaba maxaa aamusa shiikhayga allaamulaamul yaktubu ficilun mudaaricun majzuumun bilaamil amri wacalaamu jasmihi xadfun nuuni liannahu min alafcaali walwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala asukuuni fii maxalli rafci baarak allahu fiik waa intaas saas maahan waducaa maxaa loogu daray amarkii baa laba midkood ah amarku inuu kor ka imaanayo amar weeye inaad traafiini ducadu waxa weeye cid kaa saraysa inaad amar siiso cid kaasa amarkuba qabanaya tusaale ahaan eh, qof weyn adoo toban jira hadduu qof kaaweyn labaatan jira tiraahdo linadhab aynu tagno oo kale haddaad tiraahdo ama linarkab aynu fuulno gaariga qofka amar maadan siin maxaa yeelay qof kaa sareeya wey kaa weyn yahay soo maa yaah markaa ilaahay dhahayso rabbi yaa rabbi ikfir ikfir safiic amar amaa caadiya ilaahay amar maa siinaysaa rabbi yaa rabbi ikfir miskiinba waa amarkaasi ducu noqda maaaamar lama dha magaciisa duco ose muxuu duca ku noqday wuxuu ka tegayaa meel hooseys xagee buu socdaa meelo sare markaa ducu noqonaya laakiinse hadduu meel sare ka imaanaya amarku meel hoose u socdo maduca amar caadiya wey marka duca wuxuu ku dar wax kale maahee meel hooseysuu ka soconayaa amarku xagee socdaa meelo saro ducuu noqonayaa marka waa fahamta soomaan haahe laa fi nahyi waducaa tanna waa laadii laadii waxdidiisa yadhabu laa tadhab tashrabu laa tashrab tarkabu laa tarkab hayakeen laa talbas laa tasmac laa taqul laa tadhab laa tamshi tajrii haya ku dar baarak allah fiik tadcuu laa tadcraab marka laa tadcu laa xarfu nahyin laa xarfu nahyin tadcu ficilun mudaaricun majzuumun bilaa laada magaceed laa annaahiya soomaan wa calaamatu jasmihi xadfu xarfil cila ilan tadcuu wooba ka goda soomaan intaasuu shiiku ka booda allaha barakeeya qoryihii kitaabka samaynaya baa xoogaa meeshaa ka booday insha alla waa ku daraynaa hadii alla <clears throat> waayahay waxaan ku daranaa qaybta koowaad qaybta labaad dib u dhigin doonaa haye qaybtii labaad baan u gudbaynaa oo ahayd kuwa labada ficil reeba soomaan kuwa halka ficil reeba qur-aanku waa ka buuxaa afkaasi ka marayaan rabbanaa laa tu'aakhidna hadda fiir ilaahay buu barayaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayniyow laa tu'aakhid sooma reebna laa naahiyaa ku jirta laa tu'aakhidnaa ilaahay miyaa wax ka reebaysaa ilahay maxaa ka reebaysaa waa duce marka iyaduna ilaahayow ha noo qaban amar ma siinin ilaahay waxba ka reebi ilaahay baa baryaysaa marka laafi nahyi waducaa macnaheeda ducada la sheegayana waa taas haye soo ciraaba laa tu'aakhidna waa fahamteen soomaa in baan gelaynaa waa qaybtii koowaad ee labada ficil reebaya oo xuruufta ahaa in xarfu shardin jaasimun tajsimu ficlayni alwalu ficlu shardi wathaani markii la yidhi in laba ficil bay reebtaa markii la yidhaahdo hadda ficil in la maareeya reebaan soomaan waa in magacya loo samey da isu khaldamayaa saasoo maahan magacyadii loo sameynaya waa kuwan kanku ficilkood waxaa la yidhaahdaa ficilu shardi waa ficilkii sharadka tilmaamayay kan labaadna waxaa la dhahaa jawaabu shardi ficilkii hore buu jawaab u yahay waa fahamta soomaahan tusaalaha bal fiiri labadoo way reeban yihiin in tudaakir haddaa wax mudaalacayso soo shardi maahan haddaa wax mudaalacayso so jawaab uma baahnin tanjax waad guulaysanaysaa soo ma jeedid in tudaakir tanjax qur-aanka maxaa ku jirta waa in tacuudu nacud la wa in tacuudu haddaad soo laabataan shardi soo maahan maxaa dhacaya jawaabtii nacud annaguna hee okaa okaa soo ma jeedid in tacuudu nacud tanna in tudaakir haddaa wax mudaakarayso tanjax labadaba yaa reebaya inta see loo ciraabayaa in waa xarfu jardin intaas soo qabso in ilaa akhri isnoole maxaa kugu dhacay haye yaa seexday ma soo jeedaa in xarfu shardin taazimun tajsimo alwalu wathaani tudaakir ficlun mudaaricun majzuumun biin ficlu shardi wa calaamatu jasmihi liannahu ficlun mudaaricun saxiixun wa faaciluhu damiirun mustatirun jujuuban taqdiiruhu adigu weye soo maa hargabsanahaye booskii buuxiyaan rabaa aan ahriyo marka haddaan buuxiyan waa qufacaya marka inaa booskiina buuxisaan baa laydinka u qaadan yaa aye tanjax maxaanhaysaa tanjax aye <clears throat> ma qaata <clears throat> ficilun mudaaricun majzuumun bin jawaab fiihi hore ficlu shardikanna <clears throat> wa calaamatun jasmihi لأنه فعل مضارع صحيح وفاacilه ضميir mjuba تqديirhu anta haya inta cuuduuna cud isku day laga raac in eg wax kalaa kuusi darayaa tacuudu asalka maxaa weeye tacuuduuna nacudna nacuudu duuda godaal bay ahayd nacud waa la reeba inta dhexe waxa iska bedela shaqaada maaha nax baa dhiganaysaa dhex iyo hore waxba kaama gelin <coughs> inxarafuu xaggaa raa isnoole maxaa kugu dhacay barag inta xaggaa fadhida iyo dumar inta halkaa fadhiya hadda si nool baashuu ahriyaan ma saas wax lalahaaye te ahriya isnooleya in xarfu shardin ficlayna alwalu wathaani jawaabuhu wakaa tacuudu tudaakir bay la ficlun mudaaricun majzuumun biin ficlu shart wa calaamatu jasmihi xadifun liannahu min alafcaali waalwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala asukuun fii maxalli rafci nacud ficlun nacud maxay la mid tahay tanjax nacud ficilun mudaaricun majzuumun biin jawaabu shar wa calaam jasmihi as wa faaciluhu damiirun muqdiruhu anta nacud naxnu dheh nacud annagu waan soo laabaynaa naxnu baaraka allahu fiikum tusaale kale keen ina haye in yamsaskum qarxun faqad masaw inoo imaan doonta meel bay noogu jirtaa kaasaan ku joojinaynaa maanta idma in bay la mid tahay ma kala duwan in idma waa xarfu shardin jaazimu tazimu ficlayna alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu <clears throat> haye idmaa tadhab adhab haddaad tagto waan tegayaa waa intaa macno idmaa tadhab adhab muxuu kuya wa icraabuhaa ka icraabi in tudaakir tanjax icraabta kaa ka fiirso haye idma maxaa dhahaysaa idma xarfu shardin jaazimun alwalu wthaani baaraka allahu fiiku tadhab ficilun majzuumun biid maa ficlu shard meesha bi'in maxaa ku buuxinaysaa biidmaa wa calaamu jasmihi asukuun liannahu ficlun mudaaricun saxiixun idma tadhab anta soomaan wafaaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu anta adhab anigu ficilun mudaaricun majzuumun biid maa jawaabo wacalaam jasmihi assukuun liannahu ficilun mudaaricun saxiixun baaraka allahu fiikum wafaaciluhuna waa ana soo maahan waayahay maanta waxaa halkaas ayaynu ku joojinaynaa iidanka alle hada billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcala ali saxbi ajmaciin